rasuulihi waxabiibihi wamustafaah wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacih waman waalaah ama bacd casharka alcashirkii sagaashan iyo toddobawa wuxuu ka mid yahay cashiradii noo socday ku saabsanaa minhajulmuslim waxaan maraynay qismigii shanaad kuna saabsanaa mucaamalaadka baabujihaad baynu ku jirnay waxaynu maraynay qodobka tobnaad adducaa-u adducaau allabaryo binasri guul lagu allabaryo calal axdaa-i cololyaal korkood lagu guulaysto idkaana nabiga wuxuu ahaa sala allahu naxariis allaha badiya calayhi nabiga korkiisii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya yaquul wuxuu nabiga dhihi jiray bacda tacbiya ciidamada markuu dhib arrimahoodii dhammaystiro oo habeeyo howlgeliya kadib lilmaaraka liajli ilmaaraka fikrigada darteed markuu u tacbiyeeyo tacbiyadu waa abaabulid isku duwid howlgelin intaa markuu isku dara kadib wuxuu dhihi jiray allaahuma yaa alla eebba weynow munazila alkitaab kitaabka eebbaha dejiyow wamujriya saxa daruurta ilaaha socodsiiyow wahaasima alaxsaab ciidamayaal ilaahii jebiyow ahzimhum jebi wansurna allow noo gargaar calayhim kuwaan korkooda noogu gargaar uu dhihi jiray idan labadiiba waa laysku daray quwadii macnawiga ahay iyo tii xisiga ahay wabowli nabiga wuxuu dhihi jiray sala allahu calayhi wasalama hintaani laba alla tugmo laa turadaani xageeba lagama naqo awqan lamaa waxaa yar turadaani inta la naqaa yar mid waa adducaau alla tuugin cinda annidaa aagaanka agtiisii la alla tuugo wa cinda tii labaad wey dagaalka agtiisii la alla tuugo xiina yalxamu goortuu hilboobo bacduhum qaarkood bacdan qaar ka gale faraha laysla gelo almaadatu saamina maadadii sideedaad fii caqdi dima ballankii guridiisii ayay u maado tahay iyo axkaamiha xugumyaalkeeda waxaynu hore usoo sheegnay marka gaalada lala dagaalamaayo saddex arrimood inay arrintu u qeybsamayso marka ugu horeysa dacwada iyo islaamnimada loo bandhigaayo aslimuu taslamuu baa laleeyahy islaamka gala waad nabadgelaysaan oo haddaad islaamtaan ciqaab aakhirana waa ka badbaadaysaan middaan adduunkana waa ka badbaadaysaan aslimuu taslamu arrinta koowaada loo bandhigayo waa dacwatu ilislaam islaamka loogu yeerayo hadday taa qaadaan warkii waa dhammaaday inta macalimiin diinta barta loo dhaafo baa laga tegayaa dadkoodiiyo dalkoodiiyo dunyadoodaba waa la ilaalinayaa islaamka ay galeen darteed baa lagu ilaalinaya taa hadday diidaanna dacwada labaad aljizya inay jizye bixiyaan oy islaamka xuquuqiisiiyo dacwadiisiina ogolaadaan iyagiinay xoolaha gobonnimo bixiyaan ii baa loo soo jeedinaya labadaa markay dilaan baa dagaalku noqona marka haddii ay yeelaan tii jizyada islaamka inay galaan waa diideen laakiin waxay yihahan islaamka ina lagu xukumo nalagu dhaqaano golaay muslimiintaan ku hoos noolaanayna isyaan bixinayna goortaa marka hesiis iyo ballan baa la qaadanaya marka maadadan sideed waxay ku saabsan tahay hesiiska markaa la guntaye gaalada lala yeeranayo iyo axkaamta uu leeyahay iyo qofka ku guntaye iyo almaadatu thaamina maadadii sideeda fii caqdi ballankii gunidiisii gudaheediibuu u maadan yahay iyo waxkaamiha axkaamteedii kan waxaa weeye caqdu dima ballankii gunidiisa caqdu dima ballanka gunidiisa huwa ta'miinu man dad badbaadintiisii wey ajaaba almuslimiina muslimiintii warkoodii yeelay ilaa dafci iljizya jizye dhiibideeda min alkufaari gaalo ka mida kolka wixii gaaladii kamida aan islaamnimadii gelin laakiin ogolaaday inay xoolahaas gobonnimo bixiyaan muslimka siiyaan ballan baa markaa loo guntaya itifaaqiyaa la yeelanaya warkadaa la kala qoranaya wixii lagu heshiiyaa lagu wada soconaya iyaguna jabin maaya innaga muslimiintaana jabin mayno xaq bidima ballan gunidii waxaa la yihaa huwa ta'miinu man dad nabadgelintiisii wey dadkaasoo ajaaba almuslimiin muslimiinta warkoodii yeelay waxayna ku yeeleen ilaa dafci ljizya jizyadii dhiibideeda oo min alkufaar gaalo ka midow jizyadii inuu dhiibo muxuu ku daray watacaahada wuxuu ballan qaaday lilmuslimiin muslimiinta u ballan qaaday biiltisaami axkaami shariica shareecadii xukumyaalkeedii inay ku xirnaanayaan alislaamiyati loo nisbeeyey shareecada islaamka xugumyaalkeedii u hoggaansamayaan taasay ballan qaadayaan kolkaa muslimiinta ay ku hoos noolaanayaan wax mukhaalafaha gelimayaan shuruudaha markaa loo xiraayi iyo waxyaalaha laga rabiyo waa imanayaan watacaahada dadkii ballan qaaday lilmuslimiin muslimiintii uu ballan qaaday biiltisaami axkaami shariica shareecada xugumyaalkeeda inay ku xirnaanayaanay laasimsanayaan alislaamiyati loo nisbeeyey fi lxuduudi xaddii oo hadday wax dilaan waa la dilayaa hadday waxadaan gacantaan la goynayaa kolkaa wixii xuduudahaa oy shareecada xukuntay waa lagu fulinayaa iyagoo gaalaa kalqatli dilkii wey hadday wax dilaan waa la dilayaa waa saraaqa tuudnimaydii wey oo hadday waxadaan gacantaan laga goynayaa wadcif lisharaftii wey qadaf hadday sameeyaan waa la dhangadaynaya idan inay axkaamtii muslimiinta fuliyaan way ku xirnaadaan way ballan qaadayaan ba waxaa intaa xiga ma ninkeeba yatawalaa maamulayo xaqda dima ballankan lala guntanaya gaaladaas horta dhiibatay ballankan ninka guntaya waa kuma ma nin walboo muslimiinta kamida ma ballankii xiri kara mase dad gaaraale ah ballanka dad gaaraaleh ah ninka muslimiinta u sarreeye maamulaha ah ee imaamka la yihaa iyo wixii markaa isaaka wakiila oo hawshaa uu ku ogaado iskula ballamo maa ballankii guntaaya is iskii la galaaya ma ninkeeba yatawallaa maamulaya caqda dima ballankii gunidiisii yatawallaa waxaa maamulaya xaqda zima ballanka gunidiisa alimaamu madaxweynaha ama boqorka kolba magaca loogu yeeraaba ninka muslimiinta u sarreeya kaasaa guntaaya aw naaibuhu naaibulimaam imaamka ninka ka wakiila ku-xigeenkiisa la taliyaashiisa madaxda ciidamada ninkii kolkaa isagaa ka naa'iba oo hawsha uga hooseeya kaasaa ballankii guntaaya kamida min umaraa'i ilajnaad ciidamada afaanduulayaashooda faqad oo keliya waxa weeye ballankii xiridiisa madaxda iyo waxa ku-xigeenada baa hawshaale ama kayruhumaa imaamkii iyo naa'ibkiisii haddaynu labadaa ka gudubna kayrkood falaysa lahu uma sugnaanin xaqun jid fii daalika ballan guridaas inuu gaalo heshiisla galo ballan ka gunto xaqu male kolkaa waa ka duwantahay ijaaradii ammaanadii amaa badbaadin qof la badbaadiyo muslimiinta oo dhan bay ka dhaxaysay qofkii la arko ayaa amaan gelin karay laakiin heshiisiyo itifaaqiyo waxaa geli karaya maamulka sarow iyo madaxtooyada sare yatawalla waxaa maamula caqda zimma ballankii guridiisii alimaamu imaamka maamulaya aw naa'ibuhu naa'ibulimaam imaamka ku-xigeenkiisa min umaraa ilajnaa ciidamada madaxdoodii faqadoo keliyeeta amaa kayruhuma imaamkiina naa'ibkiisa khayrkood falaysa lahu xaqun jid malaha fii daalika ballan gurida bikhilaafi ilijaarati khilaafsan samata bixintii iyo wataamini nabadgelyadii gaal doonayo muslimiinta inuu ka adeegto dan u dhexmaro ayi waaxid muslimiinta kamida baa ammaangelintii siin kara laakiin taa waa ka duwan tahay ballangalkii iyo heshiiska bikhilaafi ilijaara badbaadintii khilaafsan iyo wataami nabadgelyadii fa inahu nabadgelinta iyo badbaadasiinta likulli muslimin muslim kulligii baa iskale la karan mid lab hadduu yahay awsa mid dhadig hadduu yahay wuxuu leeyahay an yujiira inuu badbaadiyo wayu-amin inuu nabadgeliyo qofkii gaalada ka mida daliilkeedii waa ka idqada jaarad waxay badbaadisay umuhani bintu abi taalib sayd cali walaashii wey odaya umuhani la yiraa waxay badbaadisay rajulan nin min almushrikiin gaaladii kamida yowma alfatxi maalintii maka la furay nin la raadinayey oo ibnu hubayre la yihi si gaara muslimiinta u dhibay ayaa reer iyada ninkaa reerkooda baa umahani guursaday caruur bay u dhashay markaa reerkii dimaashiyaalkeedu nabigana ina adeertii wey calina aabbiyi hooyey la tahay walaashii ka weyn ninkiibaa is yidhi maanta meelaad ku badbaadi oon qowska ahayn male maka markii la furay meel la galaa la waayey gelgelin god la gala waa beeshay god meesha hadduu ku yiilay oo neefgeeda dhinaca ku dhuftay waa baaba-ay godki meel la gala male waa soo orday ninkan umuhaani buu u yimi aqalkeedii buu galay wuxuu yihi maanta inaad ibadbaadisan doonaa cali baa ka war helay cali oo ninkii raadsanay ayaa gurigii yimid markaasay tiri war ninka anigaa badbaadiyey iidaa ninka kan kaa yeeli maayo gaalkii la raadinayey muslimiinta dhibay kuu dayn maayo iyo war ordiga tag cali inuu gacan dhaafoos ninkii dilu damo waa la isku booday waa ka marka gadaal intay ka martay ay garbaduub u qabatay murmuxsan wey markaa nabiga kaylaa ku dhacday umuhani cali waa dagaalamayaano meel bay arrini ka maraysa markii labadoodii la kala fujiyey ayaa nabiga la aaday nabigiina warkiibuu helay iyadii baa kala hormartay yascub ibnu umibey kay hooyaday dhashay cali ah baa maanta wuxuu ku beenhawaasayaa inuu jilo nimaan badbaadiyey markaasaa nabigu yihi qad ajarnaa man ajarti wa aamanaa man aminti iyo umahani wey ninkaan adiga ammaanse waa siina markaasaa cali hadloo yihi warkuba inta ma soo gaareen way iga tabaroonaato dib inta iga martay garbadubii qabatay war iska aamus waxyaw naagta ka roontaa lagu yihi waa lala kafsamay qof bilcaana hadday kaa tabaroonaatay adiga waxaad ku hadasho mala kaa gurigaaga iska tag iyadiina xukunkii baa loo riday xadiidka imaamu bukhaari baa wariyey halkaa maxaynu ka ogaanay kolka xagga badbaadinta iyo nabadgelyasiinta muslimiinta oo dhan dadig iyo labood qofkii doonaa dhiibi kara una fidin karo qofku marka uu fidinaayo laakiin ballan iyo heshiis madaxdaa geli karta bikhilaafi alijaarati korintii iyo wa ta'miini nabadgelintii labadaa khilaafsan fa inahu arrinka wuxuu yahay likulli muslimin muslim kulligii inuu leeyahay dakaran hadduu midlab yahay awunha hadduu mid dhadig yahay anyujiira inuu badbaadiyo wayu'min u nabadgeliyo idqada jaarad waxay badbaadisay umuhani bintu abi aalib rajulan nin min almushrikiin gaaladii kamida yowma alfatxi maalintii maka la furay fa aatad waxay u timid alrasuula subanaha sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya fadakarad umuhani baa sheegtay lahu rasuulka daalika arrinkii faqaala wuxuu nabiga yidhi qad ajarna waa samata bixinay man ajarta ajarti wey qofkaad nabadgelisay wa waa nabadgelinay man amanti qofkaad nabadgelisay yaa umma haani haani hooyadiisa magaceedii wey jiim waxaa wey tamyiisu ahlidimati min almuslimiin nimankii ahaa ahlu kitaabka ballan baan la gunugnay heshiisna waa la gallay ammaanna waa siinay kolkaa muslimiintii bay ku dhex nool yihiin iyagiyo markaa muslimiintii si ayan isugu darmin calaamaa loo samaynayaa waxaa laleeyahay dharka muslimiinta ha qaadanina dhar gaara qaata hala idin garte xaq in baatil lagu daraa maaha wasadaqa allaahu fii qowlihi walaa talbisu alxaqa bilbaatil gaalaad tihiin amaan weydin siinay laakiin tilmaan laydinku garto ayaad yeelanaysaano tilmaan gaara yeesha tanaa la samaynayo tamyiizu ahli gaaladii ballanka lala xiray ahalkoodii baa laga soocaya canilmuslimiin muslimiintii baa laga soocaya ama dharka ha noqoto ama halaamo kale ha noqote tilmaan gaaraa loo yeelaya yajibu waxaa waajiba an yatamayaza inuu soomo ahlu dima gaaladay ballanka aynu la yeelanay can ilmuslimiin muslimiintii waa inay ka socmaan oyan ku darsanayn fii libaasin dhar dhar gaaray xiranayaan iyo wanaxwihi wixii dhar lamida liyucrafuu hala aqoonsado inayan muslimiin ahayn wayahludiman yihiin oo kolka axkaamtii gaar ahaanayd waa laga cafinaya ilaa iyagu ma tukanayaan hadday baktiyaana muslimiinta lala duugi maayo meel gaara loo qora samaynaya ma la funkorayo xabaalahoodii gaar baa laga dhigaya wa an laa yudfanuu ahludimadii waa inaanan la duugin fii maqaabiri lmuslimiin muslimiinta xabaalahooda xabaalahaas gudahooda waa inaanan lagu duugin kamaa laa yajuusu siduusan u banaanayn an yuqaama lahum in loo joogsado wala ixtiraam wixii waa gaale waa la ammaan gelinaya la qiimi gelin maayo xurmo male kamaa laa yajuus suusan u banaanayn an yuqaama lahum in laysu taago oo gaalnimadii in lagu dhiiriyay noqonaysaa kolka ina la qiimeyn maayo waxaan eebba qiimi u yeelin ee gaala qiimi loo yeeli maayo wixii eebba qiimi uu yeelay ha qiimi loo yeelaya wasadaqa allahu fii qowlihi daalika waman yucadim shacaa'ir allah fa inahaa min taqwa alquluub dadka alla ka baqaya ay laabtoodu cabsi eebba ku jirto waxay tixgeliyaan wixii eebba tixgeliyey masaajidii iyo jaamicii iyo xarameynkii iyo mu'miniintii iyo aadaankii iyo iqaamadii shareecadii baa qiimi lale wixii rabbi qiimeeyey waa qiimi lale waxaanba qiimi u yeelin qiimi lama kamaa laa yajuusu sayanu banaanay an yuqaama in laysu taago lahum iyaga wa an laa yubda-uu waa inaan la bilaabin bisalaam marka gaalkaa hor yimaado assalaamu calaykum oran maysin ma mudna ducada in loogu duceeyo xaqu male maxaa jira ducadu waa duco qiimi badan macnaheedu waxa wey balaayada adduunka taal iyo midda aakhiro jirta intaba allaha kaa badbaadiyo kolka gaal waaba halakaysan yahay waa caduwullah fa ina allaha caduwu lkaafiriin taama mudna adigu markaa ku bilaabi maysa haddii isagii kugu bilaabata yeeleysa haddii gaalku yihaa assalaamu calaykum wa calaykum wax kala ugu dar walaa an yubtadaw in lagu bilaabo ma banaana bisalaam salaam lagu bilaabo walaa an yutasadaruu in la hormariyo fi lmajaalis inala lolyihiin balana waa la samaysa kolkaas shirarkii iyo goobihii laysugu imaanayey bay imanayaan kolka meesha majliska ka dhaqaaqda in fariista la yihaa taa la yeeli maayo meelahaas kabaha lagu siibo ee laga soo galo ma xagga fariistaan leey gaalo xun baa diin guimali hadday imanayaan shirka oo markaa shirkaasi wax muslimu gaala haddaan lagu haynin magaaladay inala degan yihiin ballan iyo ammaan baynu siinay waxaan leenahay meelaha kabaha yaalaan iyo albaabada fariista laakiin xagga kan soo mari maysaan idinka walaa an yatasadaruu inay u awaloobaan fi lmajaalisi golayaasha lagu kulmayo meelaha sharafta leh manasada tegi maaya daliilkii waa kana liqowlihi nabiga qowlkiisii ayaa u daliila sala allahu naxariis allaha badiya calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allah ku badiya u nabiga nagu yiri laa tabda-u ha ku bilaabina alyahuuda nimanka yahuud la yihaa waannasaara iyo nasaar bisalaami ha ku bilaabina faidaa laqiitum haddaad la kulantaan axadahu qof labadaa gaala ka dhashay fi ariiqi jidka haddaad kula kulantaan fandaruuhu ku dhibaato geliya ilaa adyaqihi jidka xariirigiisa oo jidka meeshaan dhexdhexaadiisa ah adigaa muslimkaa maraya iyagana ha gaargaarsadeen kolka derbiga iyo dhista jidka gaararkiisa taal xaagatigaad xaganaysa amaa jidka meeshaan uu ka fiican yahay muslimiinta maraysa iyagana luuqa yay istaagayaan xaagtingeeda fa idaa laqiitum haddaad la kulantaan axadahum qofkooda fii ariiqi haddaad jidkula kulantaan faldaruuhu u dhibaato geliya ilaa adyaqihi adyaqi ariiq jidka meesha ugu iriirisan daal maa yumnacu minhu ahlu dima waxyaalo laga yaaba in deyntooda u saamacayso yahuud iyo nasaar bay kushaan ku sheegnay kolkaa kaniisooyin iyo waxyaalihii noocaasaa shawaacirtoodii iyaga diinaha ay sheeganayaan ay ku yaqiineen ee mashaacira inay muujiyaan laga yeeli maayo wadanka wadankiini waa inaad nagu hoos noolataan baa laleeya daal waxaa weeye maa yumna waxaa laga reebayo loo diidayo minu xaggiisa ahlu dima ahlu dima waxaan loo ogeyn maxaa kamid a ah? yumnac waxaa loo diidaa ahlu dima gaaladii lala ballamay min umuurin maryaal baa loo diidaa minha umuurtii waxaa kamida kow binaau lkanaa'isi aw ilbiyaci waa meesha cibaadada ku sameeya kolkaa kaniisa yahuudiya waxaas biyacna yahuuddaa samaysata kanaa-isna nasaaraa baa samaysata kolkaa meelihii eebbe lagu caabudi jiray ayaa qolaba magac u taqaanaa lahudimad lahudimad sawaame wa biya wa salawaa wa masaajidu kolkaa haddii xataa ulaweygaala yihiin ka qiimi badan meelihii cibaado ee bal loo dhisay meelan cibaado loogu talagelin oo suuq iyo wax lamida waa ka qiimi badanta kolkaa inay ka samaystaan meeli cibaado macaabid ay yihaahdaan cibaadaan ku samaynaynaa loo ogolaan maayo sababkuna cibaadadoodu baatil wey islaamkaa soo galeen cibaadadii saxiixahay ee eebba jideeyey ee rasuulkana soo gaarsiiyey ee qur-aanka iyo xadiidka lagu sheegay ha ka qeyb galeen haddaydan ka qeyb gelayn lugooyadaa laga yeeli maayo binaa'ul kanaa'isi kaniisooyin dhisidood laga yeeli maayo awilbiya mawlaxyaal inay dhistaan laga yeeli maayo hadday awal dhisnayd ka gadaalay duntay ay yidhaahdaan awalba waa dhisnayd waa cusboonanayna laga yeeli maayo aw tajdiidumaa shay cusboonayntii laga yeeli maayo in hadama dume haguugay oo minhaa kaniisooyinkii iyo biyacdii kamida laga yeeli maayo daliilkeedii waa ka biqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiya laa tubna alkaniisa kaniisa lama dhiso fi lislaami dalka islaamka gudihiisa kaniisa laguma dhiso walaa yujadad lamana cusbooneeyo maa kharaba wixii gaboobay oo minha kaniisadii ka mida la cusboonayn maayo kolka kaniisooyinka iyo waxaas macaabiddaah ay waxbaan ku caabudaynaa yidhaahdaan laga yeeli maayo laba waxa wey waxaan laga yeelaynin hadduu isagu maalqabeen yahay ninkii ahludimadaa ah maalqabeen kolkaasuu yidhi intaan fillooyin iskor saaro man aqalada muslimiinta aqalo ka dheer samaynayo laga yeeli maayo alislaamu yacluu walaa cila caleyh islaamka isagaa koreeye lagama koreeye laga yeeli maaye dhowra qalo gaaban dhulka ku dhiso laakiin fooq inaad muujisid laguma ogola iyadana waatan looma ogola taxliyatu binaa'i mansilihi ahlu dimaha aqalkiisa dhistiisa inuu kor yeelo calaa manaasili lmuslimiin muslimiinta aqaladooda uu ka kor yeelana looma ogola daliilkeedii waxa wey liqowlihi nabiga hadalkiisii baa u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allah ku badiya uu nabiga yihi alislaamu islaamkii ya-lu isagaa koreeya walaa yucla lagama koreeyo calayhi islaamka markii nebiyullaahi sulaymaan naagtii yeman xukumaysa balqiisa ah ay ciidamada iyo wafuudii isdhaafsadeen oo wax laysu dirdiray ayuu wuxuu ku yidhi markuu u qorayay warqadda inahu min sulaymaan wa inahu bismi illaahi araxmaani araxiim anlaa tacluu calaya waatunii muslimiin intaana loo diray inahu warkaan qoran min suleymaan buu ka yimi wainahu wuxuuna ka bilaabanayaa warka bismi illaahi araxmaan iraxiim madmuunkii gudaha warqadda waxa weye anlaa taclu calay nin nabiga oo rasuula oo rabbi soo dirsaday ayaan ahay hayga kor noqonina lama ogola in diinta iyo dadkeedii laga koreeyo haddayan iyagu dad ahayn waa gaar anlaa tacluu calaya haiska ka kormanina waatunii ii imaada muslimiin idinkoo rabbi iyo rasuulkiisulama u hogaansan intaanaa loo diray idan alislaamu ayaluu koreeya walaa culaa caleyhi islaamka lagama koreeyo halkaasay guryihiina soo galayaan taana looma ogola saddex waxaan loo ogolay waxyaalaha iyagu ayan xaaraamu aqoonin sida khamrada cabidooda oo kale iyo doofaar cunidda iyo maalin ramadaan gudaheeda inay xurmad iyo dareenka muslimiinta dhaawacaan lama ogola oy muslimiinta hortooda khamre ku cabaan doofaar ku qashaan ay qiiq iyo sigaan ku dhuuqaan dadkii oo sooman laga yeeli maayo ilaaliya dareenka islaamka lale waa edab darantii kolka markaad waxasoo kale samaynaysaan aqaladiina dhexdooda ha idiin haato laakiin almaraafiq alcaama jidka makhaayadaha isbatallada ceelasha masaajida meelaha lagu kulmo ee dadka ka dhaxeeya ku muujin maysaan qurunkiina iyo daradiina iyadana waa loo diidayo atadaahuru ismuujin amaama almuslimiin muslimiinta hortooda la ismuujiyo bishurbi alkhamri khamradii cabideeda wa akli lkhinsiir oofaarkii cunidiisa aw ilakli cunid raashin la cuno wa shurbi cabid fii nahaari ramadaan ramadaan maalinteeda wax luuno wax la cabo looma ogola bal calayhim ahlu dimaha korkooda waxaa an inay qarsadaan oy la dhuuntaan bikulli maa shay idaylkii huwa xaraamun aan bannaanayn cala almuslimiin muslimiinta korkooda waxaan ku bannaanayn oo idil qarsadaa la leeyahay ula jeedada khashyata an yuftinu inay fidneeyaan baa laga baqaya almuslimiin muslimiinta fidneeyaan kolka dadka yaryar ee koraya ee muslimiinta waxaa indhaha inay ku dhuftaan tarbiye xun qaataan iyaga ku daydaan taasaa lala dagaalamaya kolka waxa la muujinayo ee muslimiinta dhexdooda lagu samaynayo waa inuu noqdaa wax xalaala oy diinta ogoshahay wa min huna meeshaana waxaad ka garanaysaa in diintuna ay meel iska taal inagana haybka aynu muslim sheeganayno maahaane aynaan waxba diinka ogeyn markaa siday diintu adlay saaray bal calayhim korkooda waxaa an yastakfuu inay qarsadaan bikulli ma shay dhammaantii huwa isaguba xaraamuna cala almuslimiin muslimiinta korkeeda khashyata an yuftinuu inay baleeyaan ka baqideed almuslimiin muslimiinta baleeyaan afartaa waxyaalood looma ogola ballankiina waan samaysanay innagiiyo gaaladii waxaa jiri karta marka waxyaalo ballankiia uu ku buraayo oo hadday sameeyaan ballanka bax loo garanayo oo markaa ammaankii la siiyey ma jirtay gaaladii aynu la dagaalamaynay een gaashaanqaadkooda haweenka iyo hantidooda aynu qaybsanaynay kuwiibay ku darmeen maxaa ka mida ha maa yantaqidu waxa uu bura bihimaaga caqdu dima ballankii iyo heshiiskii gaalada lala guntay waxyaaluhu kuburama bihi bisababihi haddii la sameeyo caqdu dima ballankii la guntay uu buraayo yantaqidu waxaa bura caqdu dima ballankii gunidiisii biumuurin talayaal buu ku bura minha waxaa ka mida kow alimtinaac hadday gaaladii diidaan min badli xoolihii lagu heshiiyey inay sawawiyaan bixiyaan xoolihii bay diideen bixin mayna yidhaahdeen kolkaa haddaad bixintii diideen ballankii baad jabiseen beri farda alla igu kicinayo junuudullahi idinkiiyo ciidamadii eebe la beri dagaalamayo iska dhiciyo alimtinaacu diido min badlil jizya jizyadii dhiibideedii ay diidaan laba cadamu iltizaamihim inay ku xirnaadaan hadday diidaan biaxkaami sharci jaamihim ku xirnaantooda haddii la waayo biaxkaamin sharci sharciga xugumyaalkiisa lagu xirnaado alatii axkaamta kaanad awal ba ahay shardan xarig fii cawdi ballankii lagu xiray saddex hadday iyagii xaggii sameeyaana iyagii la ilaalinayay gacanku gabadka ah muslimiinta ku hoos noola iyagiibaa weerar qaaday gabdha hadday kufsadaan amay xoolo qaadaan amay qof dilaan tacadiga hadduu ka yimaaday cadgudbaana ballan jebin baa loo qaadanaya kolkaa waa la dhamaynaya saddex waxa wey tacdiihim tacdiihim iyaga xadgudbidooda ay cala almuslimiin muslimiinta korkooda ku xadgudbaan biqatlin dil bay sameeyeenu qof muslimiintii kamid ay dileen aw qadci dariiqin fallaagay aasaaseenoo intay sugtoobeen oo jidkii istaageen bay safrihii wax meeshii mare laleeyahay qofkii maraba waa dhibayaan jidkii baa go-ay marka aw tajasusin cadaawanimay keeneen gaaladii ilaa iyagu muslimiintay la noolaayeen gaaladii kale ee lala dagaalamayey bay sirtii muslimiinta u fidiyeen aw iwaa'i jaasuusin iyagu macyan jaasuusini saydaan hoys bay noqdeeno jawaasiistay gaaladu soo dirsatay bay iyaguna gorada gelinayaan oy makaninayaan ama intii waaba sii dhaafeeno gabar muslimay farxumeeyeen waxyaalaha hadday sameeyaan waxaa loo garanayaa inay ballankii buriyeen tacdiihim xadgudbidooda ay cala lmuslimiin muslimiinta korkooda ku xadgudbeen biqadbindil biqaslin dil aw ariiqin jibgoyntiisa aw tajasusin muslimiintii falkintooda oo la falkiyo sirtooda la baahiyo aw iwaa'i jaasuusin midtifguro dadkii afqaadaya ayay dumeen bilcaduwi colku leeyahay aw sinan dhilaysi ay bimuslimatin ka dhilaysaan afar anyadkuruu hadday sheegaan ahludimadii allaah eebbaweyn wa rasuulahu suubanihii uu soo diray aw kitaabahu kitaabkii ebe bay bisuu-in xumo ku sheegeen hadday rabbi iyo rasuul iyo kitaabka u gafaana iyaguna rido gaalow waa lalaynaya qul billaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahziuun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum muslim hadduu asal sheeganayay laakiin rabbi iyo rasuul iyo diintu u gafo waa rido waa gaaloobay hadduusan muslim sheeganayn ee gaal ahluudi ma ahaana agtanada alliya rasuul iyo kitaabka muqadas bay ka yihiin naftanaday ka qiimi badan yihiin kolka intaad alla u gafto amaad rasuul u gafto amaad kitaabka qur-aanka u gafto iyo shareecada islaamka noo noolaan maysid waxna ma wadaagno an yadkuruu inay sheegaan allaha eebbaweyne iyo wa rasuulahu eebbaweyne rasuulkii aw kitaabahu qur-aankii eebbadejiyey ama sunnadii rasuulka bisuu'in xuma hadday ku sheegaanna waa ballanjebin afartaa waxyaalood hadday sameeyaan waa la dhammaynaya maxay markaa xaqu leeyihiin haddaynu gaaladii ballan la yeelanay ammaanna aan siinay waxyaalaha loo ogol yahay bal dhegeyso wow maa liahli dimma ballanka ahalkiisa wixii u sugnaaday liahli dimma gaaladii waxaa u sugnaaday cala almuslimiin muslimiinta korkooda xaqay ugu leeyihiin xifdu arwaaxihim naftoodii in la ilaaliyo oo mar haddaynu ballan siinay waa gaal ma jirta warkii gaal waa yahay laakiin waa gaalaynu dhowrayno la dili maayo loo dhowaan maayo wa amwaalihim wa xifdu amwaalihim xoolahoodana waa la ilaalinaya la dhici maayo la xadi maayo wa acraadihim sharaftooda nasabkooda waa la ilaalinaya haweenka iyo caruurta laga fara maayo wacadamu adiyatihim lagu dhibi maayo maa wafu intay iyaguba buuxinayaan bicahdihim ballankay inala galeen oo falam yankusuuhu ayan ballankii jabin oo inagaaba muslima kolkaa ballan ilaalin inagaa iyaga uga xaq badan haddayn iyagiiba ballan jabinaynin fama istaqaamuu lakum fastaqiimuu lahum in allaha yuxibu lmutaqiin ma iyagii gaalaha ah ballamadii ilaalinaya oo inaga muslimiinta aan ballankii ilaalinaynin ma dhici karta wey liahli dima gaaladii waxay leeyihiin ala almuslimiin muslimiinta korkooda ku leeyihiin xifdu arwaaxihim gaalada nafafyaalkoodii oo loo dhowro wa amwaalihim xoolahoodii oo loo dhowro wa acraadihim sharaftoodii oo loo dhowro wa cadamu adiyatihim inaan waxna lagu dhibin maa wafu intay iyaba oofinayaan bicahdihim ballamada inala galeen oo falam yankusuuhu ayan ballankii jabinin daliilkii waa kan liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiya caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya uu yihi nabiga man adaa qofka dhiba biniyan gaal ballan iyo iqaamo la siiyey oo muslimiinta la nool ka dhex shaqaysa dakhtar buu yahay dadku tababara qubkiiyo gaadiidkiiyo waxaa fa aniga nabiga maa khasmuhu qofkaan la doodaya yowma alqiyaama qiyaamada maalinteedow sidaa daraaddeed loo dhowaan maayo man aadaa dimiyan mid la ballan siiyo ammaan la geliyey qofka dhiba fa anaa khasmuhu anigaa la doodaa yowma alqiyaama qiyaamada maalinteedii wey ee iyagii hadday ballankii jabiyaanna sidee wey ee fa in hum hadday iyagii nakasuu buriyaan cahdahum ballankoodii ay galeen ay muslimiinta la galeen owa naqaduuhu jabiyaan maxay ku jabiyeen waxaynu soo marnay birtikaabima shay samayntii min shaanihi xaalkiisuu ka mid yahay naqdulcahdi ballan jabin xallat dimaa'uhum dhiigyaalkoodii xalaal wey wa amwaaluhum xoolahoodiina xalaal wey duuna nisaa'ihim haweenkooda loo dhowaan maayo wa awlaadihim ilmahooda id laa yu'khadu almar-u qof looma qabto bidanbi kayrihi isagoo keyrkii dembi u galay cadaalada islaamka ayaa waxaa ka mida qof hadduu dambaabo yaa ku qaraabaa iyo yaa ku dhalay diintu male wasadaqa allahu fii qowlihi walaa tasiru waasiratun wisra ukhraa waa laysa lilinsaani ilaa maa sa cadaaladda eebbay ka midta kolkaa makhluuqa dacfigiisi waa aragta qof hadduu wax haleeyo meesha uu wax ku haleeyo wixii ka agnool ama ku jinsiyo midaba waa la xasuuqaya laleeyahay mid suuga madowa meesha ku dhuntay wixii madowba qabta sidxir waa dacfiga makhluuqa cadaaladda ebe waxaa mataqaan walaa taziru wasiratun wisra ukhraa waa laysa lilinsaani ilaa maa saa kullu nafsin bimaa kasabat rahiina naf la arkaba waxay galabsatay ma iyadii lagu qaadaya yaa ku agtaagna ku aabba ku adeeraha ku abtiyaha islaamka waxaa ma yaqaan kolka iyagii waaweynaa ee ragga ah ee maalqabeenka hadday ballankii buriyeen arrintaa iyagay u taalla caruurtii haweenka maya waa la dhaqaalaynaya fainhum hadday iyagii nakasuu jabiyaan cadahum ballamadii lala galay wanaqaduuhu ay ballankii furfuraan birtikaabima shay samayntii min shanihi xaalkiisuu ka mid yahay naqdulcahdi ballan jabin xaalla waxaa calaalowda dimaa'uhum dhiigyaalkoodii wa amwaaluhum xoolahoodii duuna nisaa'ihim haweenkooduse xalaal maaha wa awlaadihim caruurtoodu xalaal maaha id laa yuukhadu lama qabto almar-u qof bidanbi kayrihi qof kale dembigii looma qabto wey ee qof la arkaaba dembigu isaga galay unbaa lagu qaadayaa almaadatu taasica maadada sagaalaad fi lhudnati waalmucaahadati waasulxi gaaladii hudnadu waan waan wey waa ballan nabadgelyo ku meel gaarow dhab looma heshiinin ee waxaa lagu heshiiyey waan waan baa la samaysay bal bishaan ilaa bisheeda inta aynu isdhowrno aan isnabadgelinno hudnaa magaceeda layihi mucaahadana ballan baa lala yeeshay sulxina heshiis baa lala yeeshay kolka maadadan sagaal waxay ku saabsan tahay gaaladii waanwaana waa lala geli karaa ballana waa lala dhagan karaa heshiis iyo nabadna waa lala yeelan karaa kolka maadadan arrimahaasay ku saabsan tahay almaadatu taasica maadadii sagaalaad filhudna waanwaantii gudaheeda bay u maado tahay iyo walmucaahada ballan dhigashadii iyo waa sulxi heshiisiintii heshiintii la heshiinayey lana bda-yeyn alif alhudnatu waa waanta yajuusu waxaa banaan caqdu lhudna waan waan in la gunto maca almuxaaribiin kuwa muslimiinta la dagaalamaya macod in waanwaan la samaysto id kaana idaa kaana hadday waanwaantaasi tahay fii daalika waanwaanta gudaheeda taxqiiqu maslaxa dhan hadday xaqiijinayso muxaqaqatin la sugay mala lama rabo lilmuslimi hadday muslimiinta maslixiyaddan ugu jirto oo ay muslimiintu ku cagatoonsanayaan wax ku urursanayaan tababar iyo ciidamo jilaal adag hadday uga baxayaan wax si ka ah hadday ku hagaagsanayaan ay maslaxa ku jirto waanwaan baa lala dhiganaya intii muslimiinta ku filan saddex bilood afar bilood shan bilood lix bilood sanna intaasaa waanwaan inoo taal na dhowro waydin dhowrayna waa banaanta yajuusu waxaa banaan caqdulhudna waanwaan gulideed maca almuxaaribiin kuwii muslimka la dagaalamayey idaa kaana hadduu ahaado fii daalika waawaantaasi taxqiiqu maslaxa dan sugideed maxaqaqatin run ah waan been ahayn lilmuslimiin muslimiinta udana sababku faqad haadana waa waan waan sameeyey nabiga sala allahu calayhi wasalama fii xuruubihi colaadii gaalada uu la coleytami jiray kasiiran in badan wa min almuxaaribiina ayuu waan waan la galay wa min daalika waan waantii nabigu galay waxaa ka mida muhadanatuhu heshiiskii gabanka ahaa ee liyahuudi lmadiina madiina yahuudi degnay saddex qabiil bay ahaayeen bani qurayda iyo bani nadiir iyo bani qaynuqa saddexdaas oo qabaa-iloo yahuuda ayaa madiina degnay goortuu yimid buu yidhi idinku reer madiinaatihi wareesh baan la dirirayaa mushrikiin idinku marka aynu waan waan yeelanno waan waanti baa lala dhigtay <coughs> ilaa iyagay markii dambe waan waantii jebiyeen markaasaa nabigu la dagaalamay qurayda waa la dabargooyey nadiirna waa la eryey markii dambe kuwii kalena waa laga dabageeyey wa min daalika ammaantii lala dhigtay gaalada waxaa kamid a ah, mahadanatuhu nabiga la liyahuudi lmadiina madiine yahuudii degday u la heshiiyey cinda nusuulihi hadduu suubanuhu soo degay bihaa madiino xataa naqaaduu ilaa ay yahuud ka jabiyeen haa hudnadii waqadaruu ay ka dhageen bihii nabigii sala allahu naxariis allaha badiya calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye oo ka gadal faqaatalahum uu la dagaalamay wa uu masaafuriyey canha madiinuu ka masaafuriyo waa ka raray b almucaahada hudnadii waataa waa ogaatay waan waan wey mucaahadana waa ballan yajuusu waxaa banaan caqdu mucaahadati cadami ictidaa xadgudbid inuusan dhicin ballankeed in la yeesho wa xusni jiwaal daris wanaag bayna almuslimiin muslimiinta iyo waacdaayihim gaalada lacorkaa dhexdooda waa banaan tahay heshiis iyo daris wanaag in la guntado yajuusu waxaa banaan caqdu mucaahada cadami ictidaa xadgudbid la-aanteed in la guntaa banaan ballankeed la gunto wa xusni jiwaad darisu wanaag bayna almuslimiin muslimiinta iyo wacdaayihim colalyaalkooda dhexdoodii wey idaa kaana hadduu yahay daalika arrinka muxaqiqan mid xaqiijinaya limaslaxatin danbuu xaqiijinaya raajixatin culus lilmuslimiin udana faqad caqada waa uu guntay rasuulullah eebbaweyne rasuulkii sala allahu calayhi wasalama almucaahada ballamuu guntay wa kaana wuxuuna nabiga ahaa yaquulu mid yira nafi waa u oofinayna lahum iyaga gaalada ah bicahdihim ballankaynu la gunudnay baanu oofinaynaa wanastaciinu allah iyo baan ka kaalmo jarinaynaa calayhim korkooda ballankooda isku halayn male hadday xadgudub sameeyaanna ilaah baanu ka kaalma weydiinaynaa ballankaan la gallay waa u oofinaynaa saasuu dhihi jiray oo kaana wuxuu nabiga ahaa yaquulu mid yira nafi waa u oofinayna lahum iyaga bicahdihim ballankoodaan u oofinaynaa wanastaciinullah ee baan ka kaalmo jarinaynaa calayhim korkooda qaala allaahu tacaala qaala tacaala eeba wuxuu yihi ila aladiina kuwii ma ahaane baraa'atu min allah bay mustadna ka tahay ila aladiina kuwii oo aan beri laga ahayn ballankoodii aan la jebin caahadtum ayuha almuslimuun aada la ballanteen cinda almasjid masjid agtii kula ballanteen alxaraam wala gaalada ka mida oo masjidulxaraam agtii ballan lagula yeeshay welina aan ballankii jebin kuwaa kuma jiraan kuwa xiriirka loo jaray ee bara-atun min allaahi wa rasuulihi ila aladiina caahadtum min almushrikiin ila aladiina kuwii kuma jiraan caahadtum aada la ballanteen cinda almasjid masjid agtii kula ballanteen alxaraam ee xurmada leh fama istaqaamuu intay toosan yihiin lakum idinka oo ballankaad la yeelateen ay idinku toosan yihiin fastaqiimuu idinna toosnaada lahum iyaga in allaaha eebbaweyne yuxibu wuxuu eebba jecel yahay almuttaqiin dadka waxaa laysku ogaado ilaaliya eeba jecel waxarama rasuulullah rabba weyne rasuulkii waa xarimay sala allahu calayhi wasalama batla almucaahad kii lala ballamay ee ammaanka la siiyey kaa dilidii rasuulku waa xarimay oo faqaala wuxuu nabiga yihi man qatala qofka dila mucaahidan gaal ballan galay oo muslimiinta ballan kula jira lam yarux ma uriyo raaixata aljanna jannada uma udugto kolka ma gala miya waa suuragal mase waa galaaye oo waa mu'min laakiin gaf buu galay waxaa ganax looga dhigay carabti inuusan helin jannadii waa ku jira laakiin sanbaxdaalka miyaa la jejebiyey sankiisaan shaqaynaynin u ori maaya waa ciqaab ciqaabyada ka mida janno uma udugtaa la yihi kolka ma ma galaa mase waa galaaye waayaan u udgeynino sankaa laga jufaayo waxarama rasuululahi sala allahu calayhi wasalama alla rasuulkii wuu xarimay qatla almucaahad kii lala ballamay dilidii oo faqaala wuxuu yihi man qatala qofka dila mucaahidan kaad ballan galay lam yarux raayixata aljanna jannada carafteeda ma helo uma udugto wey wa qaala waxaa kaloos nabiga yihi sala allahu calayhi wasalama inii aniga laa isu burin maayo bilcahdi ballan aan galay burin maayo min oo nabiga rumeeyey oo ku dadanayaana inuu ballan buriya maaha walaa uxiisu burin maayo alburda ergooyinka laysu diray waa burud la yidaa kolka ergooyinkana dili maayo kolka ergooyinka waktigii hore wafudi laysu diri jiray waa la tadawuray ilbaxnimadii baa heersana gaartay kolkaa wufuuddii ergooyinkii laysdhaafsan jiray waxaa maanta meeshoodii ku jira safiirada marka ninkan safiira ee gaaro gaalada ka mid aw ah safiira ee wadanka inala degan waa la ilaalinay loo dhowaan maayo xiriirka hadduu xumaado lolo wax la falay muddo ku filan baa la siinay waxaa la leeyahay afar iyo labaatan saac kaga gur ku noqo meeshaadii laakiin in safiir la qabsado diintuu wax ogoshahay maa waa la ilaalinayo kolkaa jaahiliyata waa islaama islaamka ka horna waa la ilaalin jiray haddii islaamku yimidna in la ilaaliyo adkeeyey markaa safiirada soo dhowaan maayo waa la ilaalinaya waqaala sala allahu calayhi wasalam nabiga wuxuu yihi inii aniga laa uxisu burin maayo bilcahdi ballan laysku ogaa burin maayo walaa uxiisu lburuud safiire iyo wafdi laysu dirayna dili maayo jiim waxaa weeye asulxu mucaahadadii waa ogaanay hudnana waa ogaanay hudnadu waa waanwaan waan meel gaara mucaahadaduna waa ballan hadday muslimiinta dan ugu jirtaa la sameeya labadaba tanna asulcesiis wey isna waa sidii oo kale yajuusu waxaa bannaan lilmuslimiin dadka muslimiina u bannaan an yusaalixu inay la heshiiyaan min acdaa'ihim colalyaalkii muslimiinta man shaa-u reerka inay la heshiiyaan ay rabaan inay la heshiiyaan waase ida ldaru hadday u baahdaan muslimiintii ilaa daalika heshiiskii wey haddaan heshiiska dambe ku jirin dacfi iyo dadnimo xumo in gaalo loola heshiiyaa maa haddaysa muslimiinta dani ugu jirto oo wakaana asulxu heshiiskaas lala galay gaalada uu yahay yuxaqiq mid xaqiijinaya lahum muslimiinta fawaa'id danuu u xaqiijinaya lam yaxsuluu ayaan muslimiintu helaynin calayhaa danta biduunihi sulx la-aan dan muslimiintu leedahay baa sulxii ka ratimaya waa lala heshiinaya si dantii loo gaaro yusu waxaa banaan lilmuslimiin dadka eebba u hogaansamaa u banaan an yusaalixuu an yasaalaxuu inay la heshiiyaan min acdaa'ihim coolyaalkoodii ay la heshiiyaan man inta ay shaa u rabaan ida daruu hadday u baahdaan ilaa daalika arrinka hadday u baahdaan oo kaana sulxu sulxuna uu yahay muxaqiq lahum mid u xaqiijinaya fawaa'id faa'iidayaal lam yaxsuluu ayan helaynin calayhaa faa'iidadii biduunihi sulxa la-aanti maxaa jira faqad saalaxa waa uu la heshiiyey annabiyu suubanaha sala allahu calayhi wasalama ahla maka maka gaaladii degnayd sulxa alxudaybiya xudaybiya sulxeedii xudaybiya meel magaceedu inagiyo waxay udhexaysaa mako kolkaa markaa mako shan iyo toddobaatan kilomitr bay inay jirta afar iyo labaatan saddex iyo labaatan markay maka ka dhiman tahay meeshaasay ku taal banaankaasay ku tiilay jidkaaynu sii marno oo jidkii hore ah khadu sariic calaamay meeshii leeda halkaasaa nabiga reer maka kula heshiiyey faqad saalaxa waxaa la heshiiyey annabiyu subanaha sala allahu calayhi wasalama ahla maka maka gaaladii degnay wuu la heshiiyey sulxa alxudaybiya meesha magaceeda xudaybiya la yira wuuna kula heshiiyey keligood maaha kamaa saalaxa siduu nebiga ula heshiiyey ahla najraan magaalada najraan la yira gaaladii degnaydna wuu la heshiiyey calaa amwaalin xooluu kula heshiiyey inta inay muslimiinta siiyaan yu-adduunaha ahlu najraan ay xoolaha gutaano muslimiinta siiyaan wa saalaxa waxaa kaloos nabiga la heshiiyey ahlalbaxrayn baxrayn gaaladii degnayd wuu la heshiiyey wuxuu kula heshiiyey calaa an yadfacuu inay reer baxrayn siiyaan lahu nabiga jizyatan xoolo gobeed mucayanatan laga magacaabay oo intaa bixiya saas loo heshiiyey oo saalaxa waxaa kaloos nabiga la heshiiyey ukaydar dawma dawma waa meel magaceed ukaydarna waa ninkii markaa ninka madaxda meesha kaa bay magaca u yaqaaneen kolka meesha dawma la yihaa waa nin caraba oo khasaani ah kolkaas sida imaamu maalik ay madhabtiisa qabto ahlu kitaabka iyo mushrikiintaba ballan waa lala geli karayaa madaahibka kale qaar baa waxay qabaan ahlu kitaabka unbaal heshiis lala dhigan kara ee mushrikiin wathaniya lala dhigan kari maayo iyo gaalo wa isku mid wixii wada gaalow inkastoy waxyaal isdhammaano wixii ahlu kitaaba oo alla sheegaya nabiyaal sheegaya diin sheegaya waxaan allaba ogolayn diinana ogolayn nebinimona ogolayn aa dhammaan marka ninkaanu kaydir la yihaah nin caraboo mushrigow heshiis buu nabiga la galay sidaa daraaddeed bay bannaan tahay kamaa saalaxa siduu nebiga ula heshiiyey ahla najraan najraan gaaladii degnayd calaa amwaalin xoolo korkood buu kula heshiiyey ee adduunaha xoolaha muslimiinta u gutaan wasaalaxa waxaa kaloo nebiga ula heshiiyey ahla albaxrayn baxrayn gaaladii waagaa degnayd calaa an yadfacu inay dhiibaan lahu nabiga jizyatan maalgobeed inay u dhiibaan mucayanatan la cayinay wasaalaxa wuxuu kaloo nabiga la heshiiyey ukaydar dawma dawma ninkii xukumayey ayuu nabiga heshiis la galay hadduu la galayna faxabana nabigii waa dhowray damahu ukaydar dhiigiisii wuxuu ku dhowray calaa an yadfac isna inuu dhiibo aljizya maalgobeedkii kolkaa intaan baa mid gaaladii loo bandhigaya islaamka inay galaan nabadiyo caanawey hadday diidaana jizya bixiya dacwaduna ha socoto islaamka ku hoos noolaada idinkood duniya hadday taa diidaan dagaal bay noqonaysaa kolkaa muslimiintu ixdal cusnayeyn laba gul bay mid gaarayaan ima sayaada inay madaxnimo helaan wa ima shahaada inay janno deg dega galaan kolkaa muslim inuu gabada xaq oo male ee iimaankii ayaa daciifay ama anba jirin oo wax layska sheeganayo ama warqado ku yaallow asaan maskaxdiiya maanka ku jirin faxabana nabigii baa ilaaliyey damahu ukayda dhiigiisii calaa an yadfaca inuu dhiibuu ku ilaaliyey aljizya maalgobeedkii inuu dhiibo wallaahu aclam